alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati nisa baynu ku soo jirray waxaynu insha allahu tacaala ka bilaabi doonnaa aayadda boqol iyo afar aayadda ka horraysa aakhirkeeda waxaa ku sugan faida طma'nantum faaqiimu asalaa ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta markii hore oo xaaladdii markaa safarka iyo khawfka iyo xaaladahaasi ay jireen tartiibta iyo sida loo tukanaayo salaatulkhawfkii oo loo samaynaayo aayadda hore ayaa markaa ka warrantay axaadiista nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa sii caddaysay marka marka xaaladdaa laga baxo oo amni iyo nabadgelyo la helo xaaladdii caadigahaa baa lagu noqonayaa tan lama sii wadaayo taana waxaa lagu tilmaamay fa ida tma'nantum fa aqiimu asalaa haddaa xasishaan oo bimacnaa amni iyo nabadgelyo heshaan salaadda markaa ooga bimacnaa siday ahayd asalkii ku ooga asalkii ku ooga waayo cudurdaarki waa zuuli ya cudurdaarki waa zuuli qaacidada sharciyadiina waxay tahay idaa zaala alcudru caada almaanic hadduu cudurdaarku suulo maanicii markaa diidayey yacnii shaygan cudurdaarka aawadii loo qaadanayo diidaya waa soo noqonayaa waxay noqonaysaa mamnuuc waayo markii horeba sabab baa keensatay oo cudri baa keensaday marka cudurdaarka haddii la waayo waa in markaa lagu soo noqdaa sidii markaa asalka ahayd ee markaa cudurdaarka ka hor xaaladda markaa lala imanaayo kadib aayadda waxaa lagu khatimay ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaaddu muuminiinta korkooda waxay ku ahaatay mid lagu faral yeelay oo la wakhtiyeeyey oo wakhti loo yeelay marka salaad walba wakhtigeedii tukada oo haddaan safar iyo markaa cudri kala toonna aynay jirin yacni markaa salaadaha xilligooda ha ka tagsiinina ee markaa salaad walba tawqiit sameeyo xilligeeda tukada xilligeeda tukada salaad walba waktina waa soo gashaa wakhtina waa baxdaa waxaa la rabaa intaa wakhtigeedu joogo in la tukado afdalna waxaa ah in salaadaha awalka laga tukada ayaa fadli badan waxay isku khilaafaan madaahibtu salaada cishaha ama waxaa fadli badan in la dibdhigo mise iyadana awalka in laga tukadaa fadli badan yacnii taasay culammadu isku khilaafaan maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay yacnii tudhaale ummadda uga tudhaayo aawadeed inuu u hormariyey yacni oo salaadda cishe awalkeeda u tukaday laakiin uu dibdhigi lahaa way culamada qaar waxay ka qaateen cishuu wuxuu ku fadli badan yahay yacni markaa haddii cid ku dhibaatoonaysa aynay jirin in la dambaysiiyo oo dib loo dhigo ayay markaa ku fadli badan tahay bacdu ahlicilmi baa yidhi culamada qaarkoodna salaadahoo dhan waxay yidhaahdaan yacni asalaatu fii awali waqtiha bay wadageliyaan oo yidhaha mid walba waxaa afdala yacni marka in hor laga tukado waana abra'u lidimma waa dimmada ka u beri yeelista badan waayo qofka wax ku iman doona yacni kama warqabo laakiin haddii markii ugu horraysay ay waajib ku noqotayba uu la yimaado dee waxaweeye dimadiisiibuu hore u beri yeelayaa allah waxau yidhi walaa tahinuu fi ibtigaa'i alqawmi in takunuu ta'lamuuna fainahum ya'lamuuna kama ta'lamuun wa tarjuuna min allahi ma laa yarjuun wa kaana allahu caliiman xakiima laqbadii koowaad waa laqbayne waxay aayaddu ku saabsanayd markii ghaswatu uxud ay dhacday oo yacni markaa nimankii gaalada ahaana meeshii ay ka hadaafeen ayay haddana isciilkaambiyeen oo yidhaahdeen intaynu gacan sarraynay ayaynaan haddana sidii aynu wax u rabnay aynaan waxba u qaban marka maa facaltum shay-an bay yidhahdeen waxba maydaan samayn laa muxammadan qataltum wala alkawaaciba ardaftum muxammadna maydaan dilin hablihii marka waxa weeyaan yacnii naasaha buurbuurnaana maydaan soo qafaalan oo fandambeedada ah, maydaan soo saaran waar celiya aan ku noqonno yacni marka waxa weeye aan dib u galleen markay sidaas yidhaahdeen ayaa marka waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi aan ka hor tagno dabeedna wuxu uhi ciddii ila socotay un markii hore ghaswatu uxud ina keena ciddii keliya ayaa iyagoo dee jiraaxaad iyo nabaro iyo markaysaga qabo oo dhaawacyo ay yihiin markaysaga qaarkood wixii markaa dee isqaadi karaya la yidhi marka waxa weeye isa soo tahbiibo ina keena markaasay dabeedno marka waxa weyaan xaggoodii ay u kaceen kadib baa ilaahay cabsi u keenay nimankii gaalada ahaa markaasay waxay yidhahdeen war libin baynu hadda hellay armaynu haddaynu ragaal celinno libintaa laynaga jebiyaa yaa oo dee jab inooga dambeeyaa cabsi baa loo keenay markaasay dabeedna marka waxayn halkaa ka noqdeenoo yacni markaa hore umay soo marin qisada noocaasaa lagu tilmaamaya bali muuminiintana waxaa lagu dhiirigelinayaa oo lagu boorrinaya lagu tirtirsinayaa jihaadka iyo dagaalka gaalada la jihaadaayo qaala suyuudiyu raximah ullah wanazla lama bacasa sala allahu alayh wasalama taa'ifatan fii talabi abi sufyaana wa asxaabi wa nasala waxaa soo degay lama bacasa markuu diray nebigu calayhi salaatu wasalaam sala allahu alayh wasalam taa'ifatan koox fii talabi abi sufyaana wa asxaabi abi sufyaan iyo asxaabtiisa doonista ay doonayaan oo raadinayaan oo raacdaynayaan uu ka daba diray lamaa rajacuu markay noqdeen daahirka cibaaradu waxay u egtahay tahay kaannahu inaanu nebigu la socon laakiin sida markaa yacni qasaska taariikhiga ay sheegayaan yasiirka ku soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa isagoo dhaawac ah haddana ila isagaba waa la dhaawacay lammaa rajacuu markii ay noqdeen min uxudin ay ka noqdeen uxud ay ka noqdeen fa shakawu ljiraaxaat waxay ka cawdeen yacni dhaawacyay ka cawdeen dhaawacyo ayay ka cawdeen oo dee maantii maalintii o dhan iyadoo la dagaalamayo oo ragna ay dhaawacmeen oo dagaalkiina dee markaa yacni dhibtiisa iska leeyahay ya ayaa marka waxa weeye haddana la yidhi nimankii waxa weye inay soo noqdaan baa laga yaabaa ee aan ka hortagno markaa dhaawacyay ka cawdeen markaasuu allah wuxuu yidhi oo soo degay walaa tahinuu fi ibtiqaa'i alqawm walaa tahinuu ha ka daciifinoo ha ka taag daraynina ay tadcufu ha ka daciifina ama markaa ha ka wahsanina fi ibtigaa'i alqawmi ay fii talabi alqawm yacnii duulka gaaladaa doonistaa doonaysaan dagaalkooda iyo raadintooda ha ka oo ha ka taagdarayna alqawmina waxaa loo jeeda alkufaari gaalada lituqaatiluuhum si aad ula dagaalantaan a u raadisaan in takuunuu haddii aad tihiin ta'lamuuna qaar xanuunsanaya oo bimacnaa alam iyo xanuun dareemaaya tajiduuna alam aljiraax dhaawacyada xanuunkoodii haddaa helaysaan oo dareemaysaan fa innahum yaguba ya'lamuuna waa markaa xanuunsanayaanoo bimacnaa xanuunkii dhaawacyada waa dareemayaan kamaa ta'lamuun ay misla alamikum yacnii xanuunsadkiinna xanuunsad la mida oo ay dhaawacyada ku xanuunsanaysaan xanuunsad la mida yacni markaa ayay xanuunsanayaan mislakum waxaa loo jeedaa misla alamikum marka mislada kaafka ayaa markaa lagu fasiray yacni markaa waxay noqonaysaa inuu markaa qadaran yahay yacni alam qadaran yahay yani alaman mila alamikum baa macnuhu dhacay mislakum ay misla alamikum walaa yajbunuuna kama baqayaan haddana gaaladu iyagoo sidaas dhaawacyada eh, xanuunkoodii dareemaaya eh, weliba gurigoodina idinka fog yaho maka uu yahay idinka guryihiinniba ba idin dhowe walaa yajbunuuna kama baqayaan calaa qitaalikum dirirtiin iyo dagaalkiinna ka baqi maayaan marka idinku maxaa uga baqaysaana ka baqina waa tirtirsi xoog leh wa tarjuuna waa rajaynaysaan antum idinku min allaahi xagga allah waxaa ka rajaynaysaan min annasri waalsawaabi calayh oo hiil ah ama min annasri ay shay-an min annasri min xagga nasriga iyo markaa hiilka iyo guusha iyo wasawaabi calayhi ajar siinta laydinka ajar siinaayo waxaad rajaynaysaan maa laa yarjuun maadan baa markaa mafcuulkii tarjuuna maa laa yarjuuna waxayna iyagu rajaynayn hum iyagu ayna rajaynayn ayaa idinku rajaynaysaan bimacnaa dhaawacyada xanuunkay leeyihiin iyo dagaalku yacni markaa yacni tiifta iyo markaa waxa weeye markaa dhibta uu leeyahay taa waa ka siman tihiin waxaana weliba dheer tihiin waxaa allaha ka rajaynaysaan oo hadday tahay sawaab iyo shahaado iyo ajar weyn inuu allah idinku siiyo jihaadka iyo weliba nasri inuu idin siiyo wa tarjuuna min allaahi maa laa yarjuun taa waa dheertihiin alamka waa ka simantihiin yaa dagaalku nin walba dhibaatuu ku yahay dhaawacyaduna mid walba waa dhibayaan yaa qolo walba dhaawacyadu yacni waa dhibaataynayaan laakiin laa sawa'an haddana ma sinna oo dee idinku dhaawacyada iyo dilista iyo waxaa ku helaysaan waxayna iyagu ku helayn hadday shahaado tahay iyo hadday ajar tahay iyo hadday sawaab tahay waxaa kaloo rajaynaysaan markaysaa nasri ayaa allah ka rajaynaysaan maa laa yarjuuna waxaan rajaynayn hum yagu ayna rajaynayn fa antum idinku maa laa yarjuunahum bay u dhacaysaan eh, hum yuu ku qoray mise laa yarjuunahu malaa waxaa ansab ahayd baan u malaynayaa maa laa yarjuunahu ay alladii laa yarjuunahu oo caa'idkuna markaa damiirka haada noqdo yarjuunana faacilkeedu waa markaa haysataa waa yahay labadii waawe kulmaa mid la xadfay fa antum taziiduuna calayhim bidalik fa antum idinku taziiduuna calayhim oo dheeraad baa ka leedihiin bidaalika taasaa dheeraad kaga leedihiin fa yambagii waxa habboon an takuuna argaba minhum fiih an takuunuu inaad noqotaan argaba minhum qaar uga jacayl badan fiihi ay fi lqitaal dagaalka inaa uga jacayl badnaataan ayaa habboonayd wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay caliiman mid u cilmi badan bikulli shayin wax walba u cilmi badan xakiiman u xikmad badan fii suncihi waxa uu samaynaayo sa marar badan aynu soo xakiiman fii suncih waxaa ku jira nooc qusuura ku jira waayo xikmadda ilaahay kuma tacalluqdoo keliya waxa uu samaynaayo waxa uu odhanaayo iyo waxa uu samaynaayo iyo wuxuu abuuraayo iyo wuxuu sharciyeynayo mid walba ilaahay xakiim buu yahay xikmadda ilaahayna intaba waa ku tacalluqdaa xagga ficilkiisa iyo xagga marka waxa weeye qadarkiisa iyo xagga markaa sharcigiisa iyo odhaahyadiisa mid walba allah waxa uu yidhi innaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq innaa anzalnaa annagu waa soo dejinay ilayka intii adiga ka ahaatay waxaannu kugu soo dejinnay alkitaaba kitaabka qur'aanka ah waa kitaabkan machuudka ah waa kitaabka qur'aanka asha ayaa cahdiya bilxaq xaalu xaq ku dheehan yahaanu soo dejinnay waxaan u soo dejinnay litaxkuma inaad xukunto aawadeed baan u soo dejinnay bayna annaasi dadka dhexdooda aad kala xukunto bimaa ay biladii kii ku kala xukunto araaka allah ay araakahu allaahu allah ku garansiiyey aad ku kala xukunto walaa takun ha noqonin lilkhaa'iniina khasiima lilkhaa'iniina ay liajli lkhaa'iniina kuwa khiyaamada la imanaayo aawadood ha noqonin khasiiman ay mukhaasiman miduu doodaya mukhaasiman canhum oo iyaga daafacaya ha noqon wastakfir illaah allah dembidhaaf weydiiso ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay ghafuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman naxariis badan walaa tujaadil can aladiina yakhtaanuuna anfusahum walaa tujaadil ha doodin can aladiina kuwii xaggoodii ha ka doodinoo ha daaficin yakhtaanuuna khiyaamaynayey anfusahum nafahooda kuwa khiyaamaynayey yacni markaa difaaca daafacayso ha u doodin ina allaaha allah laa yuxibu ma jecla man kaana kii ahaaday khawaanan ay daa khiyaanatin khiyaano mid u saaxiiba ahaaday asiiman mid dembi badan ahaaday ama aasiman asiiman bimacnaa aasiman mid dembowsan ahaaday ama khawaanan mid khiyaamo badan mid ahaaday ilaahay ma jecla asiiman mid dembi badana ah mid ahaadayna ma jecla yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah yastakfuuna way iska qarinayaan min annaasi dadkay iska qarinayaan way ka dhuumaalaysanayaan iyagoo ka baqaya dadka agtoodii inay ka ceeboobeen xishooday xishoonayaan walaa yastakfuuna min allah allah iskama qarinayaan oo allah kama xishoonayaan wa huwa macahum walxaal allaah huwa macahum isagu la jirkooda u ahaaday dee allah layskama qarin karo laakiin allah waa laga xishoodaa id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl waxaa allah la jirkooda ahaaday id yubayituuna goortay qarsanayaan ama habeenkii ay maamulayaan maa laa yardaa min alqowl waxaanu allah ka raalli ahayn oo min alqowli odhah ah odhahyo ah iyo hadalla ah ama yubayituuna ay yudmiruuna ay qarsanayaan maa laa yardaa min alqowl waxaanu allah ka raalli ahayn oo hadal ah markay qarsanayaan ilaahay la jirkooduu yahay wax alle waxay ku hadlayaan waa maqlayaa wax kastay xadhig mareegayaanna waa ogyahay oo waa arkayaa wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay bima yacmaluuna muxiita waxay samaynayaan mid koobaaya ayuu ahaaday haa antum haaulaa haa antum idinku haaulaa'i kuwiinaasow ayaa haa ulaa'i jaadaltum waad doodeen canhum yaga xaggooda difaacaad daafacaysaan kuwa khaa'iniinta ah ee munaafiqiinta ah difaacaad daafacaysaan ayaa u doodeen fi lxayaati addunyaa nolosha adduunyo gudaheeda faman yujaadilu allaaha allah yaa la doodaaya canhum yaga xaggooda difaacu daafacaayo yaa la doodaya allah yowma alqiyaamati maalinta qiyaame maalinta qiyaamaba bayaa ka daafici doona ilaahay amman yakuunu calayhim wakiila ka soo guurtaase man yakuunu keebaa noqonaya amtani waa munqatico amta munqaticadiina bal iyo hamsatulistifhaam wada socdaa ayaa markaysaga lagu fasiraa cinda albasriyiin ama cinda alkuufiyiin waxay yidhaahdaan waxay noqon kartaa bal iyo hamsatulistifaam wada socda ama bal keliya ama istifaam keliya saddexdaa mid bay u dhici kartaa cinda alkuufiyiin ama cinda albasriyiin waxay leeyihiin bal iyo hamsatulistifaam wada socda ayaa lagu fasiraa mawduucyadanoo kale markay istifaam ka dambeeyo ansab waxa u ah in la yidhahdo bal keliya loo fasirayaa siday kufiyiintu maraan am man yakuunu bal man yakuunu waayo man oo istifaamiyaa baa ka dambaysa ka soo guurtaasee man yakuunu kee baa noqonaya calayhim wakiila iyaga korkooda mid loo tala saartay oo daafacaya oo loo xil saaray kee baa noqon doona yacni midnama noqon doonaa laga tilmaamaya labada istifaamba waxay u dhacayaan inkaar macna nafyi cid aakhiro ilaahay ka daafacaysa oo ilaahay la doodaysaana ma jirto cid waxa weeye markaa aakhiro wakiil u noqonaysaana ma jirto ya yaa loo yaro aakhiro u noqonaya cid u noqonaysaa ma jirto ya qof waliba taydii baa cuslaysay maxaan tarinin ee cawday aayadda hore ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo rogay qur'aanka laguna soo dejiyey si uu dadka ugu kala xukumo wuxuu ilaahay qur'aanka ka garansiiyey litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah bimaa araaka allah ru'yadan waxaa loo jeedaa waa ru'yadii markaa ra'yiga ahayd yacni markaa madhabkiiyo dariiqa lagu tegaayo ama waa ru'yadii macrifada ahayd tii cilmiga ahayd marka waxa ma aha yani cilmiga yani calima iyo carafa farqa u udhexeeya oo waxa weeye calimo lafteeda macnaa carafa mar waa loo isticmaalaa marna waxa weeye waxaa loo isticmaalaa tii labada mafcuul qaadan jirtay ee la tilmaamaayey yacni markaa wax wax lagu ogaanayo oo lagu aqoonsanayo calima mar baa looga jeedaa bimacnaa carafa carafa iyadu waxay qaadataa almafcuul keliya carafa waxay qaadataa mafcuul qura ama calima waxay ka dhaxaysaa maray hal mafcuul qaadato oo carafo la micno tahay iyo maray laba mafcuul qaadato iyo maray eh, laba mafcuul qaadato macno xukum weheliyo ya oo wax wax lagu aqoonsanayo la tilmaamayo la tilmaamayo licilmi cirfaanin wadanni tuhama tacdiyatu liwaaxidin multazama yacni calima markay tahay bimacnaa carafa hal mafcuul keliya ay qaadanaysa hal mafcuul keliya ay qaadanaysa ra'aadu mar waxay noqotaa basariyo mar waxay noqotaa dahaab yacni madhab lagu tegayo yani dahab shaafici ilaa kada yani markaa waxaa laga tilmaamaa yani ra'ahu baa looga jeeda mar waxaa loo isticmaalaa ra'a bimacnaa carafa waa gartay oo carafay la macno tahay mar waxaa loo isticmaalaa ra'aada ama danni ama ictiqaad in laga tilmaamaayo wax wax lagu aqoonsanay ama lagu malaynaayo hadda araakadani waxa weeye waa tii markaa haddaba ahayd basariyadii ma aha basariyo ma aha bima araaka allah waxaa looga jeedaa bima carafaka allaahu wuxuu allah ku garansiiyey marka ra'aadu waxay qaadanaysaa hal mafcuul hamsada la geliyeyna mafcuul labaad bay ugu tallaabaysaa marka waxay noqonaysaa yacni markaa biladii araakahu llah ay carafakahu llah allah ku garansiiyey marka laba mafcuul kaafka weeyo damiirka kaafka ah mafcuulka labaadna waa damiirka haadee qarsoon ee caa'idka maada u noqonaya waxaa laga sheegay cumar ibnu khataab inuu yidhi alra'yu mina addann waaltakalluf wa kaana min rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama musiiba ra'yiga innaga inaga dhacaa oo shay si inoola muuqdaa ijtihaad ahaan danni iyo takalluf bay inaga tahay buuri waxay dhex taallaa khata iyo sawaab laakiin rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam ra'yigu xaggiisa wuxuu ka ahaa mid musiiba oo xaqa asiibayuu ahaa saas aawadeed wuxuu ku inkiray cid markaa ku tidhi yacni markaa waxa weeye maa araaka allah markaasuu maa araaka allah odhan yacni maa ra'ayta dheh waxaad aragtay waayo dee ilaaba ilaa inuu musiib yahay waxa ii muuqday kama dhalanayso yaa waxa weeye hadduu khataa noqdo yacni waxa weeye ilaahay baa marka garansiiyey ama tusay la odhan maayo oo ilaahay loo nisbayn maayo maxaa cabdullahi mascuud ka asaxay bisanad saxiix markii la weydiiyey qadiyaddii qofkii dumar ahayd ee mufawadada ahayd ee aan wax mehera loo cayimin kadibna ninkii lagu guuriyey ee loo guuriyey markiiba uu geeriyooday isagaan u tegin baa cabdullaahi bn mascuud la weydiiyey xadiiskii sunanka ka warran arrinkeeda qofkan dumara ninku ma taabano uma tegin sidii loogu guuriyey uma tegin mafruudana may ahaynoo dumarka marka la guurinayo qaarna meher baa la cayimaayoo la magacaabaa bimahrin qadruhu kadaa baan ku meheriyaa layaha ku guuriyey qaarna markaa waxa weeye meherka marka qadarkiisa lamaba sheegaba qabuulkiiyo ijaabkuunbaa la sheegaa bes meherka lagama heshiin xoolaha lagu meherinayo lagama heshiin labadaba aayadahii suuratu lbaqara sheegay aw lam tafriduu lahunna fariida ya marka mufawado iyo mafruudaa la kala yidhaahdaa tan meherka loo cayimay oo la magacaabay qadarka xoolahee lagu guuriyey mafruudaa la yidhaahdaa oo meher baa loo fardiyey loo cayimay caqdigu ku dhacay ta kalena mufawadaa la yidhaahdaayo wax xoola ah oo lagu guuriyey yacni caqdiga laguma sheegin guurku sidaa waa ku asaxaya labada noocba waa jiraan marka qofkaa dumara ninkii waa ka dhintay isagoo aan u tegin cabdullahi bn mascuud baa la su'aalay markaasaa lagu uhi ka waran wax daliiloo khaasa oo masalada ku saabsani kuma soo xaadirin adillo caama uun macno uu ka istimbaada mooye markaasaa cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi aquulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban fa min allah wain yakun khaa'an fa minii wa min ashaytaani wallahu wa rasuuluhu bari'aani minhu sanad saxiixa baa cabdillahi bn mascuud kaga soo arooray sanad saxiixa kaga soo arooray wuxuu uhi ra'yigaygaan wax kaga odhanaya wuxuu u jeedaa ijtihaadkayga ra'yi waxaa looga jeedaa bimacnaa ijtihaad ijtihaadkaygaan wax kaga odhanayaa ra'yigaygaan wax kaga odhanaya fain yakun sawaaban fa min allah hadduu ra'yigaan idhaahdaa sawaab noqdo xagga allaah buu ka ahaado ka yimi oo ilaahay baa i waafajiyey wain yakun khata'an fa minii wa min ashaytaani wallahu wa rasuuluhu bari'aani minhu hadduu khata' noqdo xagga naftayda iyo xagga shaytaanku ka ahaado ka yimi wallaahu wa rasuuluhu bari'aani minhu allah iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihiin shaqa kuma leh hadda maarata cumar bnu khataab wuxuu yidhi bimaa araaka allah ha odhannine yacnii rasuulkaa taa lagu yidhi annaga xaggayaga ra'yigu waa danni iyo takalluf weeye oo khatac iyo sawaab buu ka dhaxeeyaa laakiin rasuulka ilaahay baa garansiinaayoo tusaayey yaa oo musiib buu ahaa laakiin annaga inuu musiib yahay ma ogin markaa bimaa ra'ayta dheh waa yahay saas aawadeed adab ahaan in la isticmaalo ma aha ruux hadduu masale ka ijtihaado inuu yidhaahdo yacni marka haada mimaa araaniya allaahu isagaan ogayn shaygan inuu sawaab yahay inuu iska yidhaahdo ilaahay baa taa i garansiiyo itusiiyey inuu iska yidhaahdo yacni waxa waxaweye ta noocaasi yacni marka munaasib ma ah yacni umuuraha marka axkaamta ku saabsanna xukunka marka yacni marka la xukumayo cid dee ijtihaadkii waa soo gelaya oo tii la ysku khilaafayey ma aha marka hore culammadu waxay isweydiiyeen nebiyadu ma ijtihaadaan umuuraha dunyawiga inay ka ijtihaadaan iyo umuuraha dagaallada ku saabsan inay ka ijtihaadaan iyo qadaayaadka khusuumaadkaoo kale xukunka la kala xukumayo bayinaat iyo waxbaa la dhagaysanayaa yacni markaa la eegayaa kullu daalika inay markaysaga ijtihaad markaa agtooda ka tahay oo ijtihaadayaan si ay markaysa ugu dabaqaan yacni markaa taa waa la ysla oggolyihi laakiin masaaisha intaa ka baxsan yani ma ka ijtihaadaan nebiyadu waa masalada ay culammadu isku khilaafaan aarada kale yihiin waa yahay walaa takun lilkhaa'iniina khasiima yacni cidda khiyaamada u saaxiibka ee wax khiyaamaynaysaa ha daaficina ha u doodin waa qaacido guud yaa ruux markaa khaldan ama baatil ku sugan in baatilkiisii lagu daafaco yacni ta noocaasi mid bannaan maaha isagoo baatilkiisii ku sugan lagu daafacayo dee waxay noqonaysaa khusuumo qaldan bay noqonaysaa yacni mid markaa aan yacni sax ahayn wey waciiddo soo aroorayna waa jiran oo tilmaamaya qofka qof u dooda isagoo o qofkaasi inuu baatil ku sugan yahay inuu cadho ilaahay ku sugnaanayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi allah dembidhaaf weydiiso mar walbana allah waa la dembidhaaf weydiisanayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam kaana yastakfiru fi lyowmi akhara min sabciina mara maalintii allah wuxuu dembidhaaf weydiisan jiray toddobaatan goor in ka badan xadiis waxaa ku timi wa inii la astakfir allaha wa atuubu ilayhi fi lyowmi mi'ata mara waxaan allah dembidhaaf weydiistaa una toobad keenaa maalintii boqol goor ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis kale wuxuu tilmaamayay inay saxaabada qaarkood yidhaahdeen majlis keliya uu nebigu fadhiistay baan waxaanu ka tirin jirray boqol goor ou istikfaar la yimi baanu ka tirin jirray marka istikfaarka iyo toobada in la farabadsado mar walba waa shay fiican oo aad iyo aad u fiican oo ay tahay in la farabadsado waa tay markaa yidhaahdeen yacni salafka qaarkood asbixuu taa'ibiin wa amsuu taa'ibiin yacnii waa beriista idinkoo toobad keenaaya habeensadana idinkoo toobad keenaya bimacnaa subaxdii toobad keena habeenkiina toobad keena si haddii geeridu kugu timaaddo yacni ay kugu timaaddo adigoo taa'ib ah oo dembiyada dhammaantood ka toobad keenay walaa tujaadil can aladiina yakhtaanuuna anfusahum yacni kuwa nafahooda khiyaamaynaya bimacnaa tacadinaya ee xadgudbaya oo macaasida iyo xumaanta lala imanaya waa khiyaana linafsi yacni waxa weeye kuwa haddaaficin ina allaha laa yuxibu man kana khawaanan asiima ilaahay ma jecla ciddii marka waxa weeye khiyaano iyo dembi u saaxiiba qiso ayaa marka halkan la sheegay mufasirkuna waa inoo qorayaa inkastoo asaanidda lagu soo wariyo aynay xoog badnayn qisaas waxay tilmaamaysaa guri ka mida ah guryihii muuminiinta in markaa laga xaday raashin iyo hub laga xaday raashin iyo hub ayaa laga xaday habeen inta markaysaga loo soo dusay ayaa la guray gurigii raashinna waa la qaatay hubna waa la qaatay kadib baa marka waxaa weeye ninkii gurigiisa la xaday ayaa markaysagaa cid kale oo muuminiintii ka mida ah ayuu u sheegay markaasaa waxaa jiray reer markaa waxa weeye aan dhaqankooduna fiicnayn oo munaafiqnimo iyo xumaanna lagu sheego diinkoodu tadayunkoodu inaanu fiicnayn oo munaafiqiin ay yihiin mar labaadkana yacni weligoodba baahi iskaga sugnaa wakhtigii hore ee markaa qablalislaam iyo inta islaamnimada mid walba sida badanna aan dab shidan jirin oo dee waxaweeye timirta iyo biyaha iyo yacni waxyaalo noocaasu iskaga nool noolaa markaasaa dabeedna markaysaa ninkii kalaa yidhi war qoladii markaa caynkaas ahaa ya e, reer ubayriq baan xalay arkayo dab shidanayo de mala iyaga iyagaa markaa mala guriga guray <laughs> yacni saasaa la yidhi halkiiba calaa kulli xaal qoladii markaysagaa wax la weydiiyey adigu markaa dabeedna markaa waxa iyaguna waa dafireen markay ogaadeen tibaax iyo wax in la helayna dabeedna markaa alaabtii intay qaadeen ayaa guri yuhuudi ayay geeyeen oo dee markaa uu yidhi ii alaabtan halkiibaa dee markaa alaabtiibaa markaysaa markaa ninkii yahuudiga ahaa lagu arkay waxaa la yidhahdaa raad daqiiq iyo waxbaa la arkay dabeedna markaa guriga gelaya kadibba baa markaa mala meel bay ka yaro dalooshantay alaabtii markii lagu arkay iyagu horta markii hore waa dafireen waxayna yidhaahdeen markaa dee yahuudigaa idinka xaday halkiibaa dabeed markaa uu yidhi iyagaa ii dhiibtay marka qisada noocaasa ah aayaadkani ku soo degeen baa layidhi marka horena waxay ahaayeen reer markaa dee munaafiqnimo iyo xumaani ku sugan oo ninka hadda magaciisu inoo qoran yahay ducmatu bnu ubayriq ama tucmatu bnu ubayriq da'da in la hoos dhigay in la kor dhigo labada waa la banneeyey inkastoo ay hoosdhigga badiyeen waxay yidhahdeen waqtiyada qaarkood wuxuu tirin jiray gabayuu tirin jiray oo waxa weeye muslimiinta iyo nebigaba ku dacaayadaynayo ku caayayo markaasuu dabeedna markaysaga odhan jiray nin caraba oo hebel la yidhaahda gabaygaa tiriyey gaaladii carbeed ka mida markaysaa intuu sheego ya markaasaa dabeedna markaysaa markaa marka beydkii uu dad ay maqlaan ay qaarkood waxay yidhahan waar isagaa tiriyey ya isaguna cid kale u tiirinayo waa kii yidhi markaa kulamaa qaala rijaalu qasiidatan adxaw waqaaluu qaaluu ibnulubayriqi qaalaha markastoo cidigabay tiriso yani waxay odhanayaan markaysaa ibnu ubayriq umbaa tiriyey unbay iska odhanayaan buuri yani beyd ku yidhi aduu qisada noocaasay arrin ku saabsan yahay calaa kulli xaal arrinkii markuu kashifmay oo ay markaa ka baqeen gacanta in la jaro ninkii de wax soo xaday wuu cararay xagga iyo maka ayuu u firdhaday gaaladii qureyshyadii xaggoodii ayuu u firdhaday xaggaasuu deedna tegey kadibna waxaa la yidhaahdaa dee gacantii qaadqaadka baratay wax ma dayso qaadqaadkii ma dayse dee waana gaaloobo gaalnimadu iska caddaysta isagoo deedna qolo gurayo oo markaysaa markaa isla wax ka markaa eh, ka xad baa gidaar ku dumoo deedna halkaasu ku dhintay toogintuba ayaa badan allah waxa uu yidhi innaa anzalnaa ilayka alkitaab innaa anzalnaa annagu waa soo dejinnay ilayka adiga intii ka ahaatay waxaanu kugu soo dejinay alkitaaba kitaabka qur'aanka yacni magacyada qur'aanku ka mid yahay alkitaab alkitaab baa ka mida alqur'aan baa ka mida addikri baa ka mida altanziil baa ka mida magacyo badan ayuu leeyihi asmaada qur'aankana culammadu waxay yidhaahdaan waa aclaamun wa awsaaf waana magacyo waana sifooyin waana magaciyo waana sifooyin yacni kitaab waxaa loogu itlaaqay likownihi yuktab calam laakiin waxay u tahay qur-aanka qur-aanna waxaa loogu magacaabay likownihi yuqra' ya wahaakada tanziil waxaa loogu magacaabay likownihi nuzil dikri saas si la eg inuu markaa yahay dikrullaahi oo dee allaahna markaysa markaa waxayn hadalkiisii uu yahay oo markaa laguna xuseeya ilaahay yacni marka ayaa lagu itlaaqay marka kalaamullah baa la yidhahdaa dikri baa la yidhahdaa tansiil baa la yidhahdaa culamada qaar way fara badiyeenbo bacdi baa waxay gaadhsiiyeen shan iyo konton magac inuu qur'aanku leeyahy culamada qaar baa halkaa gaadhsiiyey qisada ayuu sheegay wasaraqa ticmatu ibnu ubayriq dircan wuxuu xaday icma ama tucma oo ina ubayriqa ah dircan diric buu xaday wa khaba'aha waa ku qariyey cinda yahuudiyin yahuudi agtii fa wujidad cindahu agtiisaa laga helay faramaahu waa tuuray tucmatu tucma wuxuu ku ganay ama icmo biha yani yuhuudigii buu ku ganay faramaahu haadaasaa yuhuudiga u noqonaysa ya tucmatu wuxuu ku dhaartay annahu ma saraqahaa inaanu xadin maa saraqahaa inaanu xadin waa saraqa yasriqu yani haddaad mamuwaadka qaarkooda eh, dabdiga caynkeeda garan weydo haddii qur-aanka ka helayso qur-aankaa laga eegaa in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu waxalafa wuxuu ku dhaartay annahu maa saraqahaa inaanu xadin buu ku dhaartay fasa'ala qowmuhu waxay weydiiyeen qowmkiisu annabiya nabiya sala allahu alayh wasalam nebiga ayay weydiisteen oo ka codsadeen an yujaadila canhu inuu daafaco oo u doodo wa yubari'ahu ka beri yeero yuhuudigan masabidaya ninkan wanaagsan yaa rasuul allahi ka daafac bay yidhahdeen oo ninkan beri yeel nin yuhuudiya ah markaysaa masabidaya oo markaysa markaa waxaan yani marmarinaya tuugadiisii ninkanna waa nin wanaagsan kuwa sidaa odhanayaana waa qaar markaa iyaguna wax ku jiraano dee xumaanta la wadaaga ila dadka qaarkood oo xumaanay ku sugan tahay oo nifaaqiy wax ku sugan yihiin oo nifaaqooda aan la ogeyn baa jira ya wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadiinati maraduu cala nifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum nabi maxamed baa adigu garanamaysiina munaafiqiihii ya fanazla waxaa soo degay inaa anzalnaa ilayka alkitaaba anagu waxaanu kuu soo dejinay ilayka intii adiga ka ahaatay alkitaaba kitaabka alqur'aana qur'aanka bilxaqi xaq baanu ku soo dejinnay ama xaaluu xaq ku dheehan yahay waa laba tafsiire mutacalliqun bianzala anzalu ku tacalluqaa yacni jaarkani wuxuu ku tacalluqayaa anzala faacilka tacalluq waa maxay tacalluq waa irtibaat almacna waa halka macnuu ku xigiy laabudda liljari min atacalluqi bificlin aw macnaahu naxwu murtaqi yacni xarfu jarku haddaanu zaa'id ahayn tacalluq buu u baahan yahy wadaadadu si ay markaysa markaa masalada ay yacni markaa loo qabto oo talabadu u qabtaan waxay yidhaahdaan xaraf jar iyo xerowba tacalluq bay u baahan yihin xaraf jar iyo xerowba yacni xerowgu dee waxa weeye sida badan de waxba marka hayntiisu ma fiicna ya oo sida badan ubadka akhniyadu cilmiga ma talbaan dalbaan fuqara baa u badan dadka cilmiga barta yacni ubadka markaysaga fuqarada ayaa u badan dadka cilmiga barta marka faqriga iyo waxa weeye dee cilmiga marka waxa saaxiib ah addomaarita markaasay waxay yidhahdeen xaraf jar iyo xerowba tacalluq bay u baahan yihin markuu dee xerowga soo raacdo xarafka sadarka soo dhigto waa inuu dee jiraacidu ku tacalluqo oo dee marka wax la qaadqaato qurdub ka helo waa u baahan yihin ya marka si qaacidada loo xasuusto yidhahdeen xaraf jar iyo xerowba tacalluq bay u bahan yihin marka xarfu jarku meeshuu ku tacalluqo ku xidhan yahay xagga macnaha waa in la gartaa tacalluq waa irtibaatlmacnaa haddaanu qofku tacalluqa fahmin yacni wax badan baa u tacalluqa haddaanu fahmin yaa yacni waxa weeye wax badan baa u dhiman waa in aad loo gartaa damaa'irta meesha loo celinaayo iyo tacalluqu markaysaga yacni meesha uu yacni markaa xarfujarku ku tacalluqaayo mid walba waa in la aqoonsadaa haddii kale waxa macnihii la fahmi maayo haddii dameerku meesha u noqonayo la garan dee waxa weeye mar damaa'irtii tacadudaysaa dee hadday ishkaal galaan oo damiirkaa aan la garan meesha u noqonaayo hadha waxaa ka imanaya fasaadun macna sidii wadaadkii xarowga ee markuu garan waayo damiirka yidhi xagga nebiga isaga celi xagga nebiga xaggaan u celiyaa buu damiirka xagga nebiga isaga celi buui waayahay wuxu uhi mutacalliqun bianzala marka waxa weeye jaarkii wuxuu noqonaya iyagu isagu mutacalliq bikasri laam caamilkuna wuxuu noqonayaa mutacallaq bifatxi laam sida agsarka nuxaadu isticmaalaan wasaas inkastoo xasan alcataar uu yidhi cagsigana waa la odhan karaa oo waxaad ku tacalluqaa adna waad ku tacalluqdaa xasan cataar xawaashidiisa qaarkood oo naxwaha ah saas waa ku yidhi wuxuu ahaan jiray markaysaa shaykhu alazhar fii zamaani ayuu ahaan jiray xawaashina waa leeyihi waa yahay litaxkuma waxaannu u soo dejinnay litaxkuma litaxkuma lafteedu laamkeedu wuxuu ku tacalluqayaa anzala oo laba xaraf miyay ku wada tacalluqi karaana isku cadfanayn beddel la kala ahayn haa mar hadday kala duwan yihiin waa ku wada tacalluqi karaan caamil waa ku wada laakiin hadday isku mid noqdaan lafdan wa macnan caamil keliya kuma wada tacalluqi karaan inuu midkoodka kale beddel ka yahay ama ku cadfan yahay mooyaane litaxkuma bayna annaasi waxaan u soo dejinnay litaxkuma inaad xukunto aawadeed bayna annaasi dadka dhexdooda aad kala xukunto bimaa biladii kii ku kala xukunto bimaada ba'danna waxay ku tacalluqaysaa taxkuma araaka ay araakahu allaahu allah garansiiyey aclamakahu allaahu yani waxa weeye damiirkii kale waa xadfan yahay adigu gara wey fiihi qur'aanka gudihiisa kitaabka gudihiisa uu kaa garansiiyey walaa takun ha noqonin lilkhaa'iniina liajli alkhaa'iniina khaa'iniinta aawadeed ha u noqonin khasiiman ka tucmata ama ka ticmata sida ticmo oo kale waa mithaal xasri ma ah waa caam khasiiman ay mukhaasiman canhum mid u doodaayo daafacaya ha noqon lilkhaa'iniina laamku waxa weeye waa litacliil eh, khasiiman bayna ku tacalluqdaan wastakfir illah allah dembi dhaaf weydiiso mimaa hamamta bihi waxaad ku hamiday ka dembi dhaaf weydiiso oo bimacnaa dee markii jamac yimaadeen oo ninkii markaa daaficeen oo yidhaahdeen wanaag baanu ku ognahay oo caynkan yacni waxa weeye waxaa laga yaabaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in bacdu alkhawaatir ku soo dhacaan khawaatirtii xadiisu nafsiguna marka horeba dembi maaha in allaha tajaawaza liummatii cama xadasat bihi anfusuha maa lam tatakalam bihi aw tacmal waa yahay uma hayno nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu casmi la yimi inuu markaa go'aan markaa inuu go'aansaday inuu daafaco taas daliil uma hayno hamiguna waa u soo arooraa taradudka iyo iyo casmiga labadaba u yimaadaan laakiin kee badan waxaa badan taradudka marka la ysku hayo ma samaysaa ma iska daysaa yaa inkastay yidhaahdeen maca tarjiixilficli in la sameeyo marka loo badinaya hami la yidhahdaa oo xadiisu nafsiga waa ka sii yara weyn yahay bay yidhaha hamigu laakiin xataa hamigaasi inuu jiray waxay u baahan tahay daliil waxaa laga yaabaa khawaatir iyo xadiisu nafsi inay ahaydoo hami aynay gaadhsiisnayn laakiin hamigu wakhtiyada qaarkood aan badnayn waa u yimaada macna alcasmi ya waxaa ka mid a ah, wahammuu bima lam yanaalu taa ilaahay munaafiqiinta ka sheegayo cazamu baa loo jeeda waa kii niyada ahaa ee go'aanka ah waxaa ka mida ah, walaqad hamat bihi wahama biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbih marka lagu fasiro inuu waxa weeye yacnii hamigu inuu yuusuf ka dhacay marka lagu fasiro laba tafsiir baa ku jiro tafsiir kala odhanayo hami kamaba dhicine waxa markaa ay yidhaahdeen shataana bayna alhamayn sida imaam axmed ibnu xambal uu yihi labada hami waa kala tegan yihiin wa hammu khataraat iyo hammu cazmin hamiga qofka dumari wuxuu hammi go'aan ah iraadu ah casmi ah saas aawadee waa tan albaabada soo xidhay waa tan markaysaga hayta lak marka iyadu waxa weeye go'aan dee adag buu agteeda ka ahaa maa taradud ma ahayn shataana bayna alhammayn laakiin hamiga yuusuf hadduu dhacay qowl baale maba dhicin dhicinbe ya hadduu dhacay wuxuu noqonayaa waa hami khawaatir ah mm, haakada wastakfir illaah allah dembidhaaf weydiisa mimaa hamamta bihi waxaad ku hamiday waxaa ka fiican yani xadiisu nafsi iyo in laga cabiro ama khawaatir iyo laga cabiro ayaa ka fiican maadaama aan yani marka daliil lahayn inkastoo culamada qaarkood yidhaahdeen xataa hadduu nabigu calayhi salaatu wasalaam markan hore doono inuu daafaco amaba ku hamiyo demmi ma aha waayo difaacu daafici leh hadduu daafaco wuxuu ku dhisan yahay ala xasabi daahir iyo wuxuu u caddaaday umana caddaanin wax khilaafu daahir ay hmm. ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay hafuura mid dembi dhaaf badan oo raxiiman naxariis badan walaa tujaadil ha doodin can aladiina kuwii xaggooda difaaca daafacayso ha doodin yani kuwii ha daaficin oo ha u doodin yakhtaanuuna anfusahum khiyaamaynayay nafahooda yakhuunuunaha ku khiyaamaynaya bilmacaasi macaasida ku khiyaamaynayay ila macsi kastoo qofku sameeyo waa khiyaana linafsihi iyo dulmu linafsihi weeyaan lianna wabaala khiyaanatihim calayhim waayo cidhibxumada ay khiyaamadoodu leedahay calayhim yaga dushooday dhibaysaa oo dhibaataynaysaa ina allaaha allah laa yuxibu ma jecla man kaana kii ahaaday khawaanan kasiira alkhiyaanati khiyaanadiisu mid ay fara badan tahay asiiman mid dembi badan ahaaday ay yucaaqibuhu waa ciqaabayaa wuxuu ku fasiray jacayl la'aanta allah aanu jeclayn kaa dembiga badan ee khiyaanada badan in looga jeedo inuu ciqaabaayo taasna waxay tahay waxa weeye taawiil markaa sifada maxabada u awilaayo oo kaannahu uu leeyahay markaysagaa ilaahay maxabada loo diidaayo laga nafinayo inuu ilaahay jecel yahay yacni ka khiyaanada badan ee dembiga badan waxaa looga jeedaa inuu ciqaabaayo laakiin sida markaa dee selafku ay qabeen waxay tahay sifaadka soo arooree qur'aanka iyo sunnada ku soo arooray in sideeda loo isbaatiyo loo sugo ya saas aawadeed cidda wanaagsan ilaahay waa jecel yahay ee mu'miniinta tawaabiinta mutahiriinta ilaahay waa jecel yahay yacni markaa khaa'iniinta yacni markaa iyo daalimiinta iyo gaalada iyo munaafiqiintana ilaahay ma jecla ee waa necab yahay laasimka labadaba ka dhalanayaana waa la sugayaa laasimulxaqi xaqun inaanu jeclayn waxaa ka laasimaysa inuu ciqaabaayo inuu necab yahay waxaa ka laasimaysa inuu ciqaabaayo laakiin jacayl la'aantii aanu jeclayn iyo nacaybku necab yahayna waa la sugayaa laasimka ka dhalanayana waa la sugayaa laakiin cadhada ilaahay iyo nacaybka ilaahay yacni markaa iyo jacaylka ilaahay iyo jacaylla'aanta ilaahay iyo raallihaanshaha ilaahay lama mid ahaa kuwa makhluuqaadka lama mid ahaa laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir ilahay wax la midii ma jiro ilaahayna waa ka maqalka badan ee aragga badan weeye makhluuqaadka ilaahay ma shabaho makhluuqaadkuna allah ma shabbahaan yaa man shabbaha allaha bikhalqihi kafar waata a'immadii salafka qaarkood yidhaahdeen sida nucaym ibni xamaad alkhusaaci shaykhu lbukhaariy ka asaxday waatuu yidhi man shabbaha allaha bikhalqihi kafar ka allah ku shabbaha khalqigiisa waa gaaloobayaa waman jaxada maa wasafa allaahu bihi nafsahu kafar kii dafira wuxuu allah isku sifeeyey dafiro oo diidaana oo yidhaahda ma jirana waa gaaloobayaa walaysa fiimaa wasafa allahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuuluhu tashbiihun kumana sugna waxa allah rasuulkiisa ku sifeeyey ama markaa allah isku sifeeyeyna wax tashbiihi kuma sugnaa ama tashbiih maaha khawaanan wuxuu ku fasiray sheikhu kasiir alkhiyaana ayuu ku fasiray ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa fiican in loo fasiro inaan mubaalaqa loo fasirin baa fiican waayo mubaalaqa haddii loo fasiro waxaa loo fahmi karaa ka khiyaanada badan ee dembiga badan baanu allah jeclayne ka khaa'inka ahee laakiin aan khiyaanada badnayn inuu jecel yahay la diidi maayo macnahaasaa ka iman karaa saas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood yahay khawaanan waxaa loo jeedaa khaa'inan daa khiyaana markaa nis baa laga tilmaamaya wa maca faacilin wa facaalin faciil fii nasabin aghnaa can ilyaa'i faqubil wasniga facaal mar baa loo isticmaalaa nisbe loo isticmaalaa tamaar ay duu tamrin labbaan duu laban dallaam duu dulmin ma rabbuka bidallaamin lilcabiid ay bidii dulmin mid dulmi u saaxiiba maaha ya marka tanna khawaanan bimacnaa khaa'inan ama daa khiyaana yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah marka haddii la yidhaahdo dee wejiga hore marka lagu socdo khawaan mubaalaga inay tahay oo la yidhahdo tanaa lagu ogaaday maxaa khiyaano badnaanta markaysaa markaa mawdican oo kale loogu sugayaa culammada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa la yidhaahdaa idaa casarta calaa rajulin sayi'atan faclam anna laha akhawaat haddaad ruux xumaan ku ogaato arrin xumaani ay ka kashifanto waxaad ogaataa xumaantani tii ugu horraysay maaha xumaano kaloo la walaal ah oo ilaahay u xilqariyey oo aan ka shifmin yaa ayaa jira oo qofkan ku sugnaa qisana way soo naqliyaan wakhtigii khulafaa uraashidiinka wakhtigii cumar bay ahayd adigu un afartii khulafaa raashidiinka mid ka mida wakhtigiisii bay ayaa waxaa la yidhi gabadh baa yacni xumaan ku dhacday markaasay tidhi wallaahi waa markii igu horraysaan ku dhacday markaasaa khaliifadii ku yidhi beentaa weeye markii ugu horraysa ilahay maba kashifaba soomaaliduna mahmaha bay ka yidhahdeen ninkii garanayaa garanaya yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah yastakfuuna way isqarinayaan oo waa dhuumanayaan ay tucmatu qawmuhu tucma iyo qowmkiisu xayaa'an xishood daraaddii bay dhumaalaysanayaan min annaasi dadkay ka dhuumanayaan walaa yastakfuuna min allah walaa yastakfuuna isqarin maayaan min allaahi allah kama dhuumanayaan oo iskama qarinayaan waxaynay allah iska qarinayn wa huwa macahum walxaal huwa ilaahay macahum la jirkooda uu yahay mar walbana la jirkoodu yahay waa maciya caama bicilmihi cilmigiisu kula macyiho ku weheliyaa ogaalkiisa waa og yahay id yubayituuna wuxuu macooda ahaaday oo ilaahay og yahay id yubayituuna markay qarsanayaan yudmiruuna ay qarsanayaan maa laa yardaa waxaanu allah ka raalli ahayn yubayituuna wuxuu ku fasiray yudmiruuna ay qarsanayaan laakiin asalka kelmadda bayata yubayitu waxaa loo isticmaalaa fii lugati alcarab altabyiit wa tadbiiru alamri leylan habeenkii arrinka la maamulo ee la sameeyo ee la qorsheeyo habeen gudihii ayaa la yidhaahdaa tabyiid ya marka shaqadaa markaa yacni qorshayntaa habeenkii la qorshaynaayo habeen madow ayaa tabyiid asal ahaan la yidhahdaa id yubayituuna goortay qarsanayaan waa macnaha ka laasimaya ama ay habeenkii maamulayaan oo qorshaynayaan maa laa yardaa min alqowl waxaanu allah ka raalli ahayn maa laa yardaahu baa macnuhu u dhacaya saas aawadee caa'idkii waa maxduuf muqadar oo min alqawli odhah mintu waa bayaaniya maada ibhaamka ku jira baa la caddaynaya min casmihim cala alxalifi oo min casmihim go'aankooda ahaaday ay go'aansadeen cala alxalifi dhaarta ay dhaaranayaan cala nafyi asariqati tuugada inay diidaan oo yidhaahdaan wallaahi waxba maanu xadin ay go'aansadeen wa ramyi alyahuudiyi biha iyo yahuudiga inay ku ganaan inay ku dhaartaan ay go'aansadeen wa kaana allahu allahu wuxuu ahaaday bimaa yacmaluuna muxiitaa waxay samaynayaan mid koobaabayuu ahaaday cilman xagga cilmi ahaan ka koobaabaya ixaadadu waxay noqotaa imaa ixaadatun bilcilmi wa imaa ixaadatun bilqudra si walba ilahay waa u koobaya lakiin halkan waxaa usii ansab ah muxiitan cilman min jihati cilmin cilmanna waa tamyiiz wa kaana allaahu bimaa yacmaluuna muxiitaa bimaadu waxay ku tacalluqdaa muxiitan bay ku marka waxaa ku jira noocan maa tahdiid baa ku jiriya hanjabaad ilaahay baa waxay samaynayaan cilmi ku koobaabay marka la yidhaahdo waxaa ku jirta hanjabaadoo laasimka ka dhalanaya wuxuu noqonayaa wuu ka abaalmarinaya bimacnaa waa ku ciqaabi doonaa hanjabaad baa ku jirta marka cid lagu yidhaahdo waan ogahay waxaad samaynayso waa loo hanjabayaa waa tahdiid cid xumaan samaynaysa mar kale waan ogahay waxaad samaynayso ya waxay noqonaysaa tahdiid loo hanshabayay noqonaysaa laasimka ka dhalanaya saa noqonaya haa antum haulaa'i jaadaltum canhum fi alxayaati addunya haa antum idinku haaulaa'i ayaa haaulaa'i kuwii naasow xarfu nidaagii baa xadfan antum waa mubtada jumlada ka dambaysa munaadahana waxay noqonaysaa khabarkii bay noqonaysaa maxal khabar bay degtay tasudu masada alkhabar haaulaa'i waxay noqonaysaa munaada yaa haaulaa'i kuwiinaasu jaadaltum waad doodeen canhum iyaga xaggooda aad daafacaysaan kuwa khaa'iniinta ee daalimiinta ah ayaa u doodeen oo looyarro u noqoteen fi lxayaati addunya nolosha adduunya gudaheeda faman yujaadilu laha faman keeba yujaadilu allaha allah la doodaaya canhum yaga xaggooda daaficu daafacaya yo allah la doodaaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame laa axad cidina la doodi mayso am man yakuunu calayhim wakiila bal man yakuunu kee baa noqonayaa calayhim yaga korkooda wakiilan mid loo xil saaray oo loo wakiishay kee baan noqonaya laqbada jalaalinka inaan marin haa antum idinku haaulaa'i ya haaulaa'i kuwii naasow khitaabun liqowmi tucma qowmkii tucmo ayaa lala hadlayaa bani dafar baa la odhan jiray baa la yidhi bani dafar ayaa la odhan jiray jaadaltum ay khaasamtum canhum waa u doodeen ya yacnii qabiilku inuu daafaco ciddii xumaan ku sugan uma bannaana xumaantii inuu iyagoo xumaantii ku sugan haddana xumaantii ka daafaco ya cid xumaan ku sugan xumaantii waa inaan loogu garab siin laguna daaficin haddii kale waxay noqonaysaa dembigii in lala wadaagay wala tacaawanuu cala lismi walcudwaan ya dembigiiyo xadgudubka ha isku kaalmaysanina marka qof yacni markaa daalim ah in dulmigii lagu garab siiyo oo lagu daafacaa waa arrin aan bannaanayn cidda ku daafacaysaana waxay noqonaysaa inay qayb yacni dulmigii ka tahay ahlu sunna waljamaaca markay yidhaahdeen ahlulkabaa'irka dembiyada waaweyn la yimi milladda islaamka kamay bixin iimaankiina eber kama aha oo aslu iimaankii haddaynay kufri cad la iman waa u baaqi ay yidhaahdeen ahlulbidca khawaariji iyo ahaaday khayrkood alwaciidiya min alkhawaariji waalmuctasila aayaddanoo kale waa soo qaataan haa antum haaulaa'i jaadaltum canhum fi lxayaati addunya kuwa khamriga cabbaya kuwa sinaysanaya kuwa dadka dulmiga ku dilaya kuwa xumaanaha samaynaya kuwa dadka dulminaya khawaariji way gaalaysiinaysaa muctasilana waxay leedahay milladda yaynay ka bixinbe laakiin waa ahlunnaar naarta ku waaraya ilaahayna uma dembi dhaafi doono mar haddaynay ka toobad keenina saa ku dhintaan naartana waa ku waarayaan abadal aabaad lagamana soo bixinaayo ahlusunnuhu markay masaa'isha ka jawaabaan oo yidhahdaan ahlulkabaa'irku naarta ku waari maayaan naarta inay galaan qaci ma aha waa taxta almashii'a ilaahay inuu cafiyaa bannaan hadduu ilaahay cafiyo horbay jannada ka gelayaan haddaan la cafin oo naarta ay galaan naarta waa laga soo bixinayaa kumana waarayaan iimaanka eber kama aha aslu iimaanku waa ku sugan yahay milladda kamay wada bixin yaa islaamnimadii baa markaysaga ay ku sugan yihiin iimaankii ka waxbay ku sugan yihiin oo iimaan naaqisay ku sugan yihiin waxay odhanayaan khawaarijta iyo muctasiladu haa antum ulaai jaadaltum canhum fi lxayaati addunya faman yujaadilu llaha canhum yowma alqiyaamati am man yakunu calayhim wakiila lakiin aayadda ma bay u daliishadeen mise xaq daro ya aayadda ma xaq bay u daliishadeen mise xaq daro xaq darray u daliishadeen ahlu sunnuhu markay masaa'ishan sheegayaan oo ahlulkabaa'irka ay kufrigiyo gaalnimada ka daafacayaan oo ay leeyihiin may gaaloobin oo kabiirada ku gaaloobi maayaan oo naarta ku waari maayaan oo naarta inay galaan qaci ma aha oo mashii'ada ilaahay bay hoos yaalin oo ilaahay inuu cafiyaa waa bannaan tahay nusuus iyo adilo kale iyo aayaad iyo axaadiis bay daliishanayaan qur'aankiiyo sunnaduna laa yatanaaqadaan isma buriyaan walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira adilada sharciga ah ee aayaadkii axaadiista in la kulmiyo laysu keeno ya ayaa waajib ah ee nas in la qabsado kuwa kalena la tuuro ma aha ahlbidca qaarkood marka la yidhaahdo madaxda muslimiinta qaar ka mida oo aan milladda islaamka ka bixinoo gaalnimo cadoo kufri bawaaxa la imanin marka la yidhahdo waa muslimiin daalimiin ha ahaadaan faasiqiin ha ahaadaan laakiin asalkii islaamnimadu waa u baaqi madax muslimiin bay yihiin wixii aan macsi ahayn waa in lagu ateecaa qaar baa markaysaga ahlulbidaca ka mida odhanaya haa antum haaulaa'i jaadaltum canhum fi alxayaati addunya faman yujaadilu allaha canhum yowma alqiyaamati am man yakunu calayhim wakiila laakiin daliishadkay aayadda deliishanayaan ma xaq bay u deliishadeen mise xaqdarray u deliishadeen ninka xaakimka ahee muslimka ahaan jiray haddaanu kufri bawaaxa la iman islaamnimadiibaa u baaqiya walow kaana faasiqan wixii aanan macsi ahayn oo dembi ahaynna waa lagu ateecayaa waa qowl xaqa oo nusuustu sheegayso oo adilada kitaabku iyo sunnada laga deliishanaayo ijmac ahlisunna waljamaca wa caynu lxaqi aayaddani markaysaga taa ka hadlimayso sida marka waxaa weeye qoladii khawaarijtii hore iyo muctasilada istidlaalkay aayaddan u daliishadeen ahlulkabaa'irka hadalkay ahlu sunnuhu ka yidhaahdeen jawaabtay ka jawaabayaan yaa wixii laga yidhi baa laga odhanayaa kuwa kale u deliishanaya aayaddan waxaad daafacaysaan xukaamtiiyo madaxda ayaad daafacaysaan ee aakhiraya u doodi doona hadda adduunyada loo yarro u noqoteen uma dood yaga loo doodayaa mise waa sharcigoo la daafacayo haddii la yidhaahdo kufri bawaaxa haddaanu la iman waa muslim oo asalkii islaamnima u baaqiya hadduu maamulkii awooddii iyo xukunkii haystana waxa weeye xaakim muslim buu noqonayaa oo wixii aan macsi ahayn waa lagu ateecayaa sow nebigu sidaa ma odhan calayhi salaatu wasalaam wa laa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fi burhaan xadiiska saxiixaynku ku yimi xadiis cibaada ya axaadiista kale nebigu aanu ku sheegin nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu ku tilmaamin yacni marka shiraaru a'immatikum aladiina tubkiduunahum wayubkiduunakum wa talcanuunahum wa yalcanuunakum qaaluu yaa rasuula allahi afalaa nulaabidhum asayf isagoo ku tilmaamay nebigu shiraaru ala'imma inay yihiin madaxda kuwa ugu sharka badan waa kuwaa nacaysaan iyaguna idin nacaaya isnicabtihiin aan nacdalaysaan idin nacdalaaya markaase yaa rasuulkii ilaahayow afalaa nunaabidhum bisayf seefta ma ku tuurnaa riwaayada kana waxay sheey afalaa nuqaatiluhum ma la dirirnaa qaala laa maa sallaw laa maa aqaamuu fiikum asalaa nabi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam ya markaa saas aawadeed yacni markaa xaqdarro in aayadda loo deliishado oo mawdic aynay lahayn yacni markaa loo deliishadaa sida ahlulbidac u deliishadeen dee sax maaha nusuustiiyo adilada sharcigaana in la kulmiyo oo la iswaafajiyo oo axkaamta laga wada qaato iyo xukumada ayaa waajiba haa antum idinku haaulaaia iyo haaulaa'i kuwii naasow khitaabun liqowmi tucma qowmkii tucma waa hadal lala hadlaayo ciddii kale ee ficilkoodoo kale la timaadana saas si la eg bay haaulaa'i ugu dhacaysa jaadaltum ay khaasamtum waa doodeen canhum iyaga xaggooda daafaca daafacaysaan baa u doodeen can ticmata wa dawiih ticmo iyo saaxiibadii waa dawiihi sida badan si qaliila ah loo isticmaalaa oo duuda in waxa waxaweeye damiir loo idaafeeyo cala sabiil sabiili ay u isticmaalaan culamada carabiyadu si qaaliba ma aha marka dawiihi waxaa loo jeedaa waa asxaabi can icmata icma markaa xaggiisa u doodeen wadawihi wa asxaabihi asxaabtiisa u doodeen wa quria canhu canhuna waa la akriyey lakiin isilaaxa jalaalayinku hadduu yidhahdo wa quria wuxuu u isticmaalaa shaadka qiraadu markay shaadda tahay ayuu yidhahdaa quria fi lxayaati dunya nolosha adduunye gudaheeda ugu doodeen faman yujaadilu llaha allah yaa la doodaaya canhum iyaga xaggooda daafac la daafacaayo yaa allah la doodaaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ida cadabahum markuu ilaahay cadaabo am man yakuunu calayhim wakiila bal man yakuunu ka soo guurtaase amtani waa munqaico man yakuunu keebaa baa noqonaya calayhim yaga korkooda wakiilan mid loo xil saaray yatawallaa amrahum amarkooda tawalliyaya wayadubu canhum daafacaya ay laa axada yafcalu dalik labada istifhaamba waxay u dhacayaan inkaar bay u dhacayaan oo cid aakhiro u doodaysaana ma jirto cid ah, yacni wakiil iyo looyar aakhiro u noqonayso arrinkiisa loo xil saarayaana ma jiro laa axada yafcalu daalik yacni cid samaynaysaa ma jirto dalika madkuurka la soo sheegay oo maxay ah min aljidaali waalwikaalati calayhim yacni markaa doodda iyo yacni markaa wakiil noqoshada wakaalada loo wakiilana markaa daadu waxay u dhacaysaa mushaarku wuxuu noqonayaa almadkuur madkuur baa hoosta wuxuu ka yahay laba shay waa jidaalka iyo wikaalada waman yacmal suu'an allah wuxu uhi waman yacmal ku kastoo sameeya suu'an xumaato sameeya aw yadlim nafsahu ama naftiisa dulmiya ku tacadiya uma yastakfir illaaha intaa dabadeedna ilaahay dembidhaaf weydiista yajid illaaha ilaahay wuxuu ku ogaanayaa ku aqoonsanayaa ghafuuran inuu yahay mid dembidhaaf badan wejada macaani badan baa loo isticmaalaa wejada waa helay ama waa la kulmay waa la yidhahdaa laqiya aw saadafa hal mafcuul bay qaadataa fa in tajid daacifatin falcillatin laa yadlimu mar waxay noqotaa in wujdaan laga tilmaamaayo oo waxay noqotaa cilmi ayay noqotaa markay cilmiga tahay laba mafcuul bay qaadanaysaa masdarkeedana wujdaan baa lagu keenaa wajada yajidu wujdaanan adamaarta waata halkan loo jeeda uma yajid illaaha ilaahay wuxuu ku aqoonsanayaa ku ogaanayaa ghafuuran inuu yahay mid dembidhaaf badan raxiiman mid naxariis badan inuu yahay ku ogaanayo oo raxiiman aad markaa afuuran ka bedesho ama raxiiman xaalayso damiirka mustakiniga afuuran ku aad ka xaalayso dembidhaaf badane wuxuu yahaaday raxiiman xaaluu yahay ama aad tidhaahdo waxa weeye waa bedelo waa laga beddelayaa waman yaksib iman waman yaksib ku kastoo shaqaysta ama galabsada isman dembi fa innamaa yaksibuhu calaa nafsii fa innamaa yaksibuh wuxuu u kasbanayaa galabsanayaa calaa nafsihi naftiisa dumaddeeda ayaa dembigu u galabsaday dhibaya an laa yaduru axadan yacnii cidna dhibi maayo ee fa innamaa yaksibuhu calaa nafsihi wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay caliiman mid cilmi badan oo xakiiman xikmad badan ama caliiman wuxuu ahaaday xakiiman xaaluu yahay waman yaksib khatii'atan ku kastooo shaqaysta khatii'atan dembi aw isman ama dembi labadu waa dembi suma yarmi bihi barii'an suma yarmi dabeedna gana bihi dembigaas barii'an shaksan barii'an shaksi beri ah aan dembigaa shaqo ku lahayn ku gana ku masabida isagaa sameeye yidhahdeen faqad ixtamala xaqiiqee wuxuu xambaartay buhtaanan been abuur wa isman iyo dembin mubiinan bimacnaa bayinan cad ayuu xambaartay walowlaa fadlu llaahi calayka galladda ilaahay korkaaga ku galladaystay ee ku nicmeeyey haddaynay ahaan lahayn wa raxmatuhu iyo naxariistiisu mid jirta haddaynay ahaan lahayn mawjuudun lahammad daa'ifatun minhum an yudilluuk lahammad waxay ku hammin lahayd daa'ifatun koox minhum yaga ka midii ama minhum yaga ahaaday an yudilluuka inay ku lumiyaan bay ku hamin lahaayeen hamin saamayn keensanaya wamaa yudiluuna ilaa anfusahum wamaa yudiluuna ma luminayaan oo ma habaabinayaan ilaa anfusahum nafahooda mooyaane cid kale ma luminayaan wamaa yaduruunaka kuma dhibayaan min shayin innaba wax dhibaataa ku dhibi maayaan waxaa laga dhigay noocii cumuumka naska ku ahaa nakira fii siyaaqi nafyi dhacday oo min la geliyey yani litansiisi cala alcumuum wamaa yaduruunaka shay'an lama odhan min shayin baa ya marka aya shay oo dhib ah kuma dhibayaan walow haba yaraadabe wa anzala allaahu calayka alkitaaba walxikma wa anzala allaahu allah wuxuu soo dejiyey calayka korkaaga wuxuu ku soo dejiyey nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam alkitaaba kitaabka qur'aanka ah waalxikmata iyo xikmada oo sunnada nebiga ah calayhi salaatu wasalaam wa callamaka maa lam takun taclam wa callamaka wuxuu ku baray maa lam takun waxaanad ahayn taclamu mid garanaaya ayuu ku baray oo culuum aanad garanayn buu ku baray wa kaana fadlullaahi wuxuu ahaaday nicmaynta ilaahay iyo galladda ilaahay calayka korkaaga uu ku galladaystay kuu nicmeeyey calayka waxay ku tacalluqdaa fadlu cadiiman mid weyn buu ahaaday waxaynu ku sii jiray aayaadkii qisada ku yimi si caama ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa cid kastoo xumaan samaysaa hadduu xumaantii ka soo noqdo ka toobad keeno ayan kaan in ilaahay u dembi dhaafaayo kana toobad aqbalaa waman yacmal suu'an aya suu baa soo geliya man waa shartiya aya shaksin baa soo geliya waa qof kasta ya ha ahaado marka waxa waxaweye muslim yacni xumaan la yimi ha ahaado munaafiq ha ahaado gaal ha ahaado yuhuudi yani marka aya shaksin waman yacmal suu'an aw yadlim nafsahu kadibna toobad keeno allah dembi dhaaf weydiista toobadna keena allah wuxuu ku ogaanayaa inuu ghafuur raxiim yahay laasimka ka dhalanayaana waxa weeye waa u dhaafaya waana u naxariisanaya waana ka toobad aqbalaya marka qofku hadduu xumaan sameeyo xad kastaba ha la ekaateen naxariista ilahay waa inanu ka quusan qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah waxay ku soo degtay dad markaa islaamnimada ka noqday oo ridoobay oo dabeedna dil iyo zino iyo gaalnimo ay intaba kulansadeen waa gaaloobeen dil xaqdarraay la yimaadeen zinay la yimaadeen kadib bay doonaan inay soo noqdaan markaasay dabeedna arrinkii la weynaado markaasay is yidhaahdeen waxba laydinka aqbali maan markaasaa aayaddii soo degtay ya markaasaa loo qoray qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru adunuuba jamiica waxaad ku tidhahdaa addoommadaydiow nafahooda ku loo farayo ee ku israafayo naxariista ilahay wax ka quusannina ina allaha yakfiru adunuuba jamiica ilaahay dembiyada waa dhaafaa dhammaantood buu dhaafaa dembi aanu dhaafin ma jirto haddii laga toobad keeno ciddii ka toobad keenta towba saxiixa dunuubtoo dhan buu ilaahay ka dhaafayaa waatay saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam qaarkood ay yidhahdeen wa arja aayatin fii kitaab illaah waa aayadda ugu rajogelinta badan ee qur-aanka ku sugan arja aaya ya wuxuu kaloo allah inoo sheegayaa qofkii dembi la yimaadaa isagunbaa isdhibayaan ilaahay waxba yeeli maayo cid kalena waxba yeeli maayo cala nafsi ajanat baraaqish carabtu waxay ku maahmaaan baraaqish nafteedunbay ku tacadiday cidna waxba ma yeelin iyadunbaa isdhibtay cala nafsiha janat baraaqish marka qofka xumaanta la yimaada isagunbaa isdhibaya isagunbaa isdhibaya fa inamaa yaksibuhu cala nafsi ya cid kastoo xumaan la timaada oo cid aan xumaantii ka maran ku gantaana dembi weyn buu xambaartay iyo been abuur muxuu kulansaday laba xumaanood markii hore muxuu sameeyey xumaan mar labaadkiina xumaantii buu cid ku masabiday kaloo shaqo aan ku lahayn ya marka laba xumaanood buu isku darsaday mid buhtaan iyo been abuur ah iyo mid ismi ah ou la yimi waa laba xumaanood wey marka waxaa ku jira yacni markaa digis laga digaayo saasoo kale in la sameeyo allah waxa uu yidhi waman yacmal suu'an ku kastoo sameeya manta waa shardiyo oo idinka arka ficilkii ka dambeeyey inuu majzuum yahay waman yacmal suu'an ku kastoo sameeya xumaato denban yasuu'u bihi hayrah dembi uu cid kale ku xumaato gelinaa meeshay ku timi markaysaga ayuu yani sidaa u yidhie laakiin naftiisa ku xumaynayo ama kayrkii ku xumaynayo mid walba waa soo geli kartaa su'an sayi'ada maxaa sayi'a loo yidhi dee waxa weeye waa xumaan weeye isagii inuu la yimaadaa waa xun tahay naftiisii waa ku xumaynayaa cid kalena waa ku xumayn karaa waa sayi'a ah. yasuu waa xumaanun danban yasuu'u bihi hayrah dembi uu cid kale ku xumaynaayo wakada hadduu naftiisa ku xumaynayo cid kale aanu ku xumayna suu'an waa tahay ka ramiye ticmata alyahuudiya sida ticma ganista uu ku ganay ama tucma yahuudiga uu ku ganay oo ku masabiday tuugadii uu isagu la yimi ayuu saaray aw yadlim nafsahu ama naftiisa dulmiya yahuudigu ha xumaado laakiin haddana waxaanu qabin dhalada laga saara maa diinka islaamka waxaa lagu yaqaanaa cadl ya alkadibu laa yajuuzu calaa axadin walow calaa kaafir buu yidhaha shaykhulislaam ibnu taymiya been in cidnaba laga sheegaa ma bannaano kulay ku tahay gaalka waa gaala isaga kiil ma aha oo dee iska masabido waxaanu qabin dhalada ka saar hada khilaafu alcadli waa dulmi wuxuu qaba haa laakiin waxaanu qabin dee waxaweye in dhalada laga saara maa aw yadlim nafsahu ama naftiisa dulmiya yacmal demban qaasiran calay yacnii sameeye dembi isaga ku kooban labadii wuxuu kala saaray suu'anna iyo yadlim nafsahu maadaamay isku cadfan tahay yacmal suu'an aw yadlim nafsahu maadaamay isku cadfan yihiin buu inuu laba macno ka kala dhigo si ay u kala duwanaadaan uu ku kala fasiray labada macno maxay tahay su'an wuxuu ku xambaaray dembi uu cid kale ku xumaynayo waa dembi tacadiyaya cid kaluu saamaynayaa xumaato gelinayo aw yadlim nafsahuna waa damban yacmal damban qaasiran calayh dembi isaga ku kooban oo aan cid kale dhibkiisu u tallaabayn wuxuuna ka eegayaa alcadfu yadullu cala almughaayara qaacidadii tilmaamaysae cadafku wuxuu faa'iideeyaa kala duwanaansho inkastoo mughaayaradu markasta tabaayun aynay ahayn ee anwaac kala duwan bay u dhacdaa mar waxay u dhacdaa laba shay oo mutabaayinaan oo aysan soo gudagelin waana sida badan mar waxay u dhacdaa markaa mughaayaradu cumuum iyo khusuus midna inuu caam yahay midna khaas yahay mar mughaayaradu waxay u dhacdaa in xataa lafdigu kala duwan yahay oo marba waxa weeye taqaayurka lafdiga la dejiyaa mansilata taqaayur ilmacna waayo lafdigii baa kala duwan nooc taqaayura ku sugan markaana aw yadlib nafsahu ama naftiisa dulmiyo bimacnaa yacmal denban qaasiran calayhi sameeye dembi isaga ku kooban uma yastakfir illaaha intaa dabadeedna ilaahay dembi dhaaf weydiista minhu dembiga ka dembi dhaaf weydiista yacnii xumaanta ama dembiga yatub toobad keena istikfaar baa la sheegay waxaase laga tilmaamaya istikfaar dhammaystiranoo dee toobaddii la socoto haddii dembigii oo la iska sugan yahay astakfirullah astakfirullah la yidhaahdo dembigiina la wado waxaa la yidhahdaa towbat lkadaabiin beenawaasiyada towbadooda la yidhahdaa beenawaasiyada towbaddooda haata laga sheego xasan albasri istikfaaruna yaxtaaju ila istikfaar dhaaf dalabkeenna u baahan inuu ka dembi dhaaf dalabno istikfaarkeenna istikfaar kala nimaadno halkay soomaalidu ka yidhahdaan rabbi barigeenni ka rabbi barinaa rabbi barigeennii ka rabbi barinaa isaga laftiisa marka istikfaarka saxiixay waxa uu yahay waa istikfaar dee dhammaystiran oo towbaddii la socoto oo dembigii laga fuqay oo shuruuddii towbadda lala yimi ya kaas wey yajid illaaha wuxuu ku ogaanayaa allah ghafuuran ghafuuran lahu midu dembi dhaaf badan buu ku ogaanayaa raxiiman ay raxiiman bihi midu naxariis badan inuu yahay uu ku aqoonsanaya ku ogaanaya allahuma kfir lana warxamna allahuma kfir lana warxamna allahuma kfir lana warxamna allahuma aamiin w sala allahu cala muxamed wala ali muxamed waman yaksib isman fainama yaksibhu cala nafsi waman yaksib ku kastoo shaqaysta isman dembi demban dembi fainamaa yaksibhu wuxuu kasbanayaa eh, dembigaas cala nafsihi naftiisa oo bimacnaa dhibaatada dembiga u galabsaday isagunbuu dhibayaa cid kale wax yeeli maayo lianna wabaalahu calayha waayo xumada markaysaga dembigaasi leeyahay naftaa dumaddeeduu saaran yahay walaa yaduru hayrahu cid kala dhibi maayo wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan oo xakiiman xikmad badan buu ahaaday fii sunci wuxuu samaynaayo iyo wuxuu odhanaayo iyo wuxuu sharciyeynaayo iyo wuxuu qadaraayo mid walba ilaahay xakiim ayuu ku yahay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk